alxadiiث اxaadi وaلaaثuuna xadiiska soddon iyo koobeeya hada maxalu warawa الbukhaariي وmuslimu can abi hurayraةa radia الlahu canh ana rasuul اlahi rasuulka ilaahi salى الlahu عalيه waslama qaala wuxuu yidhi laa yaxilu xalaal uma ahan limra'atin haweenay tu'minu rumaysan bilaahi allah iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe tusaafiru masiirata yowmin an tusaafira inay safarto masiirata yowmin waleylatin habeen iyo maalin intii loo socdo ilaa maca dii maxramin maxram inay la jirto maahane alayha ayada maxram ka ah xadiidkan bukhaari iyo muslim ayaa wariyeen nabiguna wuxuu ku sheegay sala allahu calayh wasalam gabar ilaahay iyo qiyaamo rumaysan xalaal uma ahan inay aaddo meel xataa hal maalin iyo hal habeen loo socdo rati raran halkan haddii laga wado afgooye afgooyo xataa habeen iyo maalin waxaa dhici karta inuu sii socdo waxaa lagu miisaama socodkana waa rati haran tir haran qof wadaa lagu miisaama socod markaad maqasho qof socda hataa laguma miisaamo ma garat marka haddii laydhaha waa soddon kilomitr ratiga raran maalinkii gelin wuxuu soconaa han iyo toban kilomitr galabtii haddii la iyo toban adugu maalinkiiu soconaa intoo kale ku dar marka lixdan kilomitr camal intaasay noqona habeen iyo maalin haddii xataa la wado habeen iyo maalin ka haddii si caadiya la yidhahdana waaba habeen iyo maalinku afgooyayba ku dhammaanaya calaa kulli xaal nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam maalin gelinkeed intii loo socdo inay gabar u safartaa uma banaana waa maalin gelinkeed ogow iska da iyo maalin xadiidkaanaabal xadiid kale wuxuu leeyahay gelin intii loo socdo uma banaano gabar ilaah iyo qiyaamo rumaysan inay aaddo ayadoon zawjkeedii la socon ama maxramkeedii mahram waxaa la yidhahdaa gabadha ninka aan guur marnaba u qaba karin sida aabbaheed wiilkay dhashay walaalkeed adeerkeed abtigeed waa dadka noocaas wiilkay habaryaer u tahay wiilkay eedada u tahay kuwaas waa qof aan marnaba guur u qaba karin aan maxram leedahay si kale uma safri karto gabad ilaah iyo qiyaamo rumaysa ilaah iyo qiyaama rumaysa waxaa loogu adkaynayaa macnaha waxaa xuduudda ilaahay ilaalinayaa qof og inuu dhimanayo la soo bixinayo rabulcalamnimo la xisaabtamayo oo uu weydiin doono wuxuu amray iyo wuxuu ka reebay uu kula xisaabtamayo qofkaasa axkaamta ilaahay ilaaliya marka sidaasa loogu adkeey axaadiista gabal waxaa ku soo arooray saddex maalin gabalna laba maalin gabalna habeen iyo maalin gabalna gelin gabalna waxaa ku soo arooray safarba sidaas darteeda imaamu nawowi raximah llah sharxa sanmuslim wuxuu leeyahay xukunku safarkuu ku xihaya midka mulaqaahu ku xihaya oo ibni cabaas sideedaba wax la dhihi karo safar gabadh ilaahi iyo qiyaamo rumaysan xalaal umaaha haddaan maxramkeedii la soco nin ilaahay iyo qiyaamo rumaysan uma banaano inuu u diro oo yidha or iska safar ah. uma banaano xajka soo rugni min arkaan islaam maahan xaaraanay ka tahay gabadhu inay aado maxram la-aan xaaraan qacanay ka tahay haddaysan maxram haysan ma awoodaha iska dayay safar maba awoodaba haddaysan maxram heli karin ilaahayba kuma kallifin ma awoodo maantana waxa weeyaan qaaradahay u kala gooshayaan gobolladay ka ganacsadaan afar labaatan saacay sii saaran yihiin bal waxa weeyaan diin xumadii waxay gaadhsiiday in lagu xamaali tago xajkaan u socdaa ama cumraan u socdaa oo wiilal iyo gabdho aan wax shaqo isku lahayn waxay leeyihin maxramaan isku maxramaan isku nih afar gabdhoodoo tahriibaysa ayaa wiilka lacagta ka bixina ah, markaas lada aniga waxaa istira waa ku qaban tanna waxaa tira wayla dhalata middaana xoogaa waa daweynta waa hooyadayda middaana waxaa tira waa habaryartay saas nagu wa ah, markaasa bal fiiri faasiqnimada afartaas gabdheeda xaaraanta ku safrayda xaaraantaas isaga u fududaynaya ilahay weynaan wuxuu leey walaa tacaawanu cala alifm walcudwaan waar dembiga ha isku gacan siinin waxaasoo dembigu ka shaqayna ma yaqaan qolada oo waxa weyn xafiisyadaba dadka tiidyada u gooya qoladaas isku qalqaalinaya oo iyaguna baktiga cunayaal ah dadka saas u shaqaynaa waa bakti cunayaal ah. wiiliyo wiiliyo gabadh ajnabi kala ay leeyihin waxaad tidhahdaan hooyaan isku xaaskaygii wey ah. diyaaradda dhexdeeda arka iyago asagoo hadba mid afka ku mudaa ah. adu waxaad ii ahayd xaaskaygi m maxaad iigu qoray ha ha middaa kamid kuwarda adiga magacaaga muxuu ahaa ha magacaaga muxuu ahaa hebel hebel ha heble hebel heble hebel oo ku wardina hadda wuxuu hooyaday wey inuu yidhaa raba ah, hadeerula magaci weydiino saasaa la iskula soo dara waxaas dadaan inta lacag ka qaataan ay cunayaan ay leeyihin aniga dhib male tigidyadaan jara anugu xalaal aan ka shaqaysta u le ah, kaasuna lacagu ku qaadanay gabadhaasuna lacag inay kusoo shaqayday rabta waxaasaa laga shaqayna hmm. qof kastoo xaaraan cunay oo xoolo xaaraana saas lagu sheegayo cunayna jirkiisa naara cuni doonta duusan rabbi uga toobad keenin amaan ilaahay iska cafi rawaahu xadiidka albukhaariy oo wariyey kun iyo siddeed boqol iyo kun iyo siddeetan isdeed wey kun siddeetan isdeed muslimna wuxuu ku wariyey kun saddex boqol soddon iyo sagaal wa lafdu limuslimiin xadiidkan xukunka laga qaadanaa fiihi xadiidka waxaa ku sugan annahyu reebid alakiidu oo la adkeeyey wazajru reebid ashadiidu oo daran can safari baaliqati gabar qaangaara inay safarto ayaa layska reebay biduuni zawjin ayadoon zawjkeedii la socon ow maxramin amaan maxramkii la socon saddexaa la ogoli ogol yahay inay safraan ayagoo maxram la socon gabadha waddan gaala ka soo hijroonaysa go ku gaartay inay waddan gaalo ka tagto oy waddan muslimiin tagto maxram hadday weydo waxay soo hijroonaydaa maxram la hayla gaal dhex joogidiisa ka darama ka shar badan tan labaad oo ay cilmigu sheegeen waxay tahay gabadha gaala hadday u xihan tahay ooy maxbuusa tahay oo xabsigii ay ka fakato maxram ma meeshaana fadhinaa dhihimin la gaaladii qabay haddana mar kale waa ay carare intay ka cidgelayso tan saddexaad gabadhii maxram la socday awel maxramaa la socday maxramka waa la xidhay ama waa dhintay maxramka iyagoo safar ku wada jire ayaa maxramkii uun sabab kale la tagtay meesha fadhiisamee waa socee meeshii ay ka cidgeli karto dadkeed ugu dhoweyd aadi la dhimaa meesha fadhi la meesha lafkeeda cadow ugu imaan kara saddexdaasaa maxram la-aan inoo hooya xagga jirtoon aadi lahaa iyo aabban xagga jiraan soo salaami lahaa iyo hooya gobolkaas iga xanuunsan iyo xajkiiaan u socdaa iyo waxaasoo dhan kuu bannay mayda maxram la isku lugoy waaas xaajiyaada leeyahay maxram la-aan kuuguma bannaan fiihi xadiidka waxaa ku sugan laga qaadanaa annahyu reebid alakiidu la adkeeyey wa sajru reebid ashadiidu adag can safari baaliqati gabarkaan gaara safarkeedaa la reebay biduuni zawjin sawjla ay safarto ow maxramin maxram la ay safarto waxaddu safari safarka intuu legi qaraynadan diyaaradan ku boodayna annagoo nusac aynu hawada kusii jire nusac maahan hadday shan daqiiqa kusii jireen mar haddii waxa safar la yidhaha waa xaaraan Ah, diyaaradda baabuurka lugta waa isku mid ah, isku mid wy qaarna waxay dhadeen ayroboorkan maxrama iga saara aabbaaba igeyna ayroboorka kalena ninkaygaa ii taaga inta dhexena dee eh, kursigaygan ku fadhiyaahoo hadee diyaaradda gudaheedii laguma kala dhuma karo maxaa iga hallaysan culammadu taasay ka hadlayen sheekh maxamed saalex cusaymiin wuxuu yidhi waxaa dhici karta diyaaraddu inay hallowdo oo ayroboorkay ku socotay maan ayroboor kaleba ay u leexato waa dhacda waa dhacda ka tali gabadhii waxa weeyaan jeega odka casatay leed ninkaygan u socdaa airbortka laga deji imisa shayaaiin joogta airbortka ya awe waxaad leed agga la ii taagayn diyaaradda wax kastaa ku imaan kara ah, yaa kuu sheegin agga ka tegayso marka marba haddii sharcigu diiday wax lama xeelanaysto lagama daba wareego ee horaa loo socdaa harcigaa la raaca harcigaa la raaca ee lagama daba wareego biduuni zawjin ayadoon zawjkii la socon inay safartaan loo diidaa ow maxramin amaan maxram la socon safarka intee xadkiisu yahay ma boqol kilomitra ma kontona ma laba kuna maya waa wixii safar la dhihi karo hebel halgu aada waa safray khalaas waa qoftaas ceelasha qofka ka soo laban ama bakara ka soo labana ku aada waa safray ma la yidhaah khalaas waa iska aadi kartaa gabadha marka iyadoon maxram la socon meeshii aan haddii la weydiyo aawo heblaayo waa safartay waa maxrama laga raba ilaahay aaw meeshaana ka soo adeegana makaaray ka soo laabeen taaraanay ka soo adeegana xamar weynay aade ee eh, safar maaha taas maxaa waa safarta la dhihi soo maa marka safar maaha waa aadi kartaa marka laakiin meeshii haddii la weydi hebel waa safray khalaas maxramaa la rabaa marka ah. waa safaray soo maahan intaasi xada loola laabana wixii dadku ay safar u yaqaan waa safar xadka waa sidaas taasuu ku reebi raba wuxuu ku leeyahay safarka luqada kelimatu safar sheegi maydo xad sheegi me boqol kilomitr sheegi me konton sheegi me sharciguna ma dhihin intaasoo kilomitr sharciga markaan leeyahay waa aayad iyo xadiid ma dhihin iyo ijmaac intaasoo kilomitr gabadhu ma safri karto maxramlaan ma dhihin sharcigu muxuu yidhi wixii safar loo yaqaan marka maxaa lagu kala saaraa curfiga alcaadatu muxakama wixii loo yaqaano safar waa ka xaaran inay aado waxaan safar loo aqoonna waa aadika curfigaa lagu kala qaada qofka safrada dardaarma anu waa tegey ha la ogaado saasa la yeelo saadkiisuu qaadaa oo ambabaxaa dhaqaajina sooma waa kaas qof musaaira qofkaas way qofka maxramka laga raba waxaddu safari safarka xadkiisa lam tadbithu ma koobin luqatu luqadu oo xad uma samayn walaa shariicatu shareecaduna xad uma samayn hareecada waa aayadda xadiidka kitaab fiqiya inta ku aragto xad hadhiima waxaa loo leeyahy hareecadu uma samayn kitaab hebel ama dhigaayo tabiil ma ayad xadiis u sheeg shareecada marka lagu leeyahay waa aayad iyo xadiis iyo ijmaac famaraduhu meesha loo celinaa safarka markaa safarka la leeyahay maxram la'aan ma banaana famaraduhu meesha loo celinaa ila alcurfi waa caadada binaaan ayadoo lagu dhisaa cala alqaacidati alfiqiya qaacidada fiqiyada ashayriyati ee la caanbixiyey alcaadatu muxakama eleeda caadada qaacidadaas alcaadatu caadadu muxakamatun waa mid ayada xaakim laga dhigo marka caadadaa loola laabana wixii dadku safar u yaqaanin waa safar waxaan dadku safar u aqoonna safar maaha